بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب قطع السرقة حتى يدا goynteedii buu kitaab yahay السرقة sharcan waxa weeye akhdu maalin khufyatan ulman min xirzi midli akhdu maalin xoole in la qaato wey khufyatan qarsoonina loo qaato qarsoodi markii lagu yidhi waxa kaa baxa haddii dhac iyo boob lagu qaatay taasi tugnimo maaha axkaamtii sariiqadana ku dareeri mayso oo qacigii ah ulman dulmina lagu qaato haddii xaq lagu qaato ma noqonayso sariqo min xirzi milihi waxaa weeye xirzi miligiisa in laga qaato meesha xoolahan oo kale lagu ilaaliyo xoolihii lagalaga soo baxo meeshii lagu xafidayay ee ku xafidnay inta laga soo saaro lala baxo ayaa tugnimo ah qarsoodin loola baxo bishuruudin tati shuruud noo imaan doonta waxaana asal u ah saariqa in gacanta la gooyo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca kitaabka waxaa daliil ah qowlka ilahi wuhi wasaariqu wasaariqatu faqacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba iyo axaadii noo imaan doonta ijmaac culamadana arrinkaas uu ku dhacay abulcalaa'i almacari oo ka mid ahaa shucaradii carabta oo lagu tuhmi jiray zandaqa diin la'aan lagu tuhmi jiray ayaa beydkan ku duray xukumka shareecada ah gacangoynta tuugga in gacanta laga goynayo marka wuxuu leeyahay see loo kala qaadaya magtii gacanta iyo waaa gacanta lagu keenay yaradiisa rubcu diinaara markaasa wuxuu idhi yadun bihamsi mi'iinin casjudin wudiyat maa baaluhaa quطicat fii rubcu diinaarin yadun gacan bihamsi mi'iinin casjudin an oo dahab ah an oo diinaar oo dahaba ah. wudiyad mag laga bixiyey maa baaluhaa quطicat fii rubci diinaarin maxaa loogu goynayaa gacanta rubc diinaar ee hadday gacan magteeda ahayd an boqol oo dinaar oo dahab haddii qof uu gacanta ka gooyo waa magtide ilan magta waa nisfu diya soo ma gacanta magteeda waa nisfu diya waa konton halaad waxay u dhigantaa an boqol oo dinaar marka an boqol oo dinaar oo dahab ay ahayd magteedu sabab gacantii loogu jarayaa haddii ay waxado rubcu dinaar hal dinaar afar meel marka odha meesha waxaa u jawaabay alqaadi cabdilwahaab ilmaaliki oo faqiih maaliki ahaa wuxuu uhi wiqaayatu nafsi aklaha wa arkhasaha dulu lkhiyaanati fafham xikmat albaari wiqaayatu nafsi nafta ilaalinteeda ayaa aklaaha qaali gareeyey maadaama naftii la dhowrayo leeyahay aan lagu xadgudbin qaali bay noqoto oo gacantii qaali bay noqoto wiqaayatu nafsi aklaaha nafta ilaalinteedii baa gacantii qaali gareeyey oo an boqol oo diinaaroo dahaba ka dhigay wa arkhasaha waxaan raqiis ka dhigay dulu lkhiyaanati dulligii khiyaanada fafham xikmat albaari xikmada allah baariga fahm macnaha marka gacantii ay wax khayaamaysay ay wax xadday ayay qiimo beeshay laakiin markay ahayd gacan dhowrsoon oo ammaano leh gacan waxay ahayd maarata qiimo leh saas ugu jawaab marka waa jawaab badiica oo dee xikmad badan ku dhisan ibn اjawsina marka arka la weydiye wuxuu yidhi lama kaanat amiina kaanat hamiina falama khaanat haanat markay aamin ahayd gacantan waxay ahayd gacan qaali ah hamiinah alama haanat markay khiyaamo la timaaday haanat way dulowda tuuga gacanta la goynayo saddex rukni ayuu qacigaasi leeyahay masruuq wixii la xadayay wasariqatun xatooyadii wasaariqun iyo kii xadayay mid kastana shuruud buu leeyahay wuxuu ku bilaabay shuruudii masruuqa wuxuu yidhi yushtarad waxaa loo shardiyaa liwujuubihi wujuubi alqaci goynta waajibnimadeedii fi lmasruuqi wixii la xadayay ay ku waajibayso umuurun arrimo nuhu inuu yahay masruuqi rubca diinaarin diinaar afar meelood meel khaalisan oo barax aw amase iimatuhu qiimat rubci rubcaas qiimihiisa waaya wuxuu ku yidhi masruuqu shuruud buu leeyahy waxa la xadaya shuruud buu leeyahay shardiga shaygan yani shayga la xadaya marka gacanta loo goynayo qofkii saariqa laga hadlaya gacangoyntu shuruud bay leedahay waxaa shardiga koobaad uu yahay shaygan masruuqa ah ee la xadayo inuu dhan yahay rubcu diinaar diinaar afar meelood meel waaya dinaarku waa lacag dahaba oo waktigii nabig alayh salaam iyo cusuurtii khilaafaadkii islaamiga iska dambeeyey lagu macaamili jiray hadda laakiin wuu dabar ba marka rubcu dinaar ama wax u dhigma rubcu dinaar waxaana taa daliil xadiidkii nabigu yuri alayhi الsalaaةu wasalaam kama fi saxiix muslim laa tuqطacu yadu saariqin ila fii rubci diinaarin fasaacidan gacanta tuugga la goyn maayo ilaa diinaar afar meelood meel mooyaane iyo wixii ka sii badan rubu diinaarkaas waa inuu khaalis yahay diinaar khaalis oo barax tiran hadduu maqshuush yahay oo dahab iyo fido isku jirto waa in inta uu xaday dhannaato marka laisku tootolgareeyo rubu diinaar waay ama wax rubu diinaar u dhigma haddaba diinaarka zamankeennan muxuu u dhigmaa markii aad u bedelo garaam wuxuu u dhigmaa afar dhibic an iyo labaatan garaam afar garaam iyo garaam rubci ayuu u dhigmaa rubcu marka wuxuu noqonayaa hal garaam iyo lix fiigo hal garaam iyo lix fiigu noqonaya marka wixii intaa u dhigmaa hadduu xado tuugi gacantii waa lagu jaraya ama dahab ha xado ama dhar ha xado ama alaab kale ha xado waxaa lagu qiimaynaya un rubcu diinaar rubcu diinaar oon soo sheegnay ayaa lagu qiimaynaya waaya wuxuu idhi yushtarad waxaa loo shardaya liwujuubi wujuubi qaطci الsariqa e, xatooyada goynteedii waajibnimadeeda waxaa loo shardaya fi lmasruuqi wixii la xadayey waxaa loogu shardaya umuuran arrimo kownuhu inuu yahay rubcu diinaarin dinaar af meelood meeshii khaalisan oo barax tiran aw qiimatu aw qiimatu rubcu diinaar rubcu diinaar qiimihiisa walow saraqa hadduu xado rubucan rubuc hadduu xado sabiikatan oo yani dahab eh, caydhin ah laa yusaawi aanu dhigmayn rubucan rubucan u dhigmaynin madruuban oo lacag laga sameeyey falaa qaطca lasu goyn mahayo fi asaxi muctada haddaan qaban wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu xado sabiiko rubuceed yani rubuc dinaar sabiika ah sabiika waxaa looga jeedaa qiطca dahab ah oo inta badan inta dahabka la dhalaaliyo ayaa qaalab lagu shubaya marka wuxuu noqonaya qica isku taalla oo waxaan hadda bangiyada la dhigay ee lakala iibsado kiil ahaan loo kala iibsado ayaa saba'ik la yidhahda saba'ik adahab marka sabiikadu asal ahaan waa sidaas lakin halkan wuxuu uga jeedaa wixii aan ahayn diinaar madruub ah diinaarka madruubka ah waa kii lacagta laga sameeyey ee khatmiga lahaa marka wixii aan ka ahayn ee dahab kale ah hadduu doono ha aada dahab caydhiin hadduu doono ha noqdo sabiikada hadda aan sheegin ama ha noqdo dahabka dumarku isqurxiyaan haddii uu rubuc diinaar uu dhan yahay xagga miisaanka laakiin uusan xagga qiimaha u dhigmaynin rubuc diinaar diinaarkii lacagta ahaa rubciisan u dhigmaynin qofkii hadduu kaa xadan lagu goyn maayo gacanta maxaa yidhi nabiga alayh isalaat asalaam wuxuu magac dhabay rubca diinaar laa tuqطacu yadu saariqin ila fii rubci diinaarin fasaacidan marka wixii rubc diinaar gaarhaya unbaa lagu jaraya xagga qiimaha hadduu marka dahab yahay agga iim wasni ahaana rubcu diinaar dhan xagga qiima ahaana rubcu diinaar ka yar lagu goyn maayo qofkii xala walow saraqa hadduu xalo rubucan rubuc rubucaasoo sabiikatan dahab la dhalaaliye ah laa yusaawi aan u rubucan rubuc diinaar madruuban oo lacag laga sameeyey waa diinaarkiie eh, falaa markaa falaa qaca goyn ma jirto falaa sax walow saraqa hadduu xado danaaniira danaaniir hadduu xado dannaha uu maleeyey fuluusan lacagtii qadaadicda ah fuluustaasoo laa tasaawi aan u dhigmaynin rubucan rubcan u dhigmaynin qudaca gacantii waa la goynaya wakada waxaa la mid ah, thawbun maro rathun oo duug ah fii jaybihi jeebkiisa ku sugan tahay tamaamu rubcin rubuc diinaar oo dhammaystiran jahilahu uu ka jaahil ah ogeyn il ax wuxuu ku uu xado danaaniir danaaniirta markuu xadayana muuna ogeyn inay danaaniirta lacag danaaniinoo dahba inay tahay musan maogeyn wuxuu moodayey inay tahay fuluus fuluustana waxaa wey waa lacag laga sameeyey waxaan ahayn dahab iyo fido oo macdanta kale ah sida nuxaaska iyo iyo birti iyo wix la halmaada oo markaa loo isticmaali jiray zamankii lacagahan diinaarkii dirhamka la isticmaali jiray sarifka diinaarkii dirhamka marka la sarifayo ayaa lacagta fuluusta la isticmaali jiray marka iyadoo qiimo badan mayna lahayn qiimo badan mina lahayn taasaa fuluus la yidhahdaa haddaba danaaniir buu xaday marka wuxuu moodayay qadaadiicdii waxa weeye raqiiska ahayd buu moodayay markuu xadayo dabeetana oo weliba qadaadiicaan dhannayn dee rubuc diinaara dhannayn buu moodayay markuu la soo baxay muu arkeen isagoo danaaniir wata gacanta waa la goynaya maxaa yeele wuxuu u qasday cayntaa danaaniirta inuu xado waxayna dhannayd rubuc wax ka soo qaadna male malihiisan uu ismoodsiiyey laa cibrata bidanni albayini khaa waa kii qaacidadu ahayd haddii sidoo kale uu xado maro baali oo duug ah oo uu moodaya inaysan qiimaba lahayn laakiin jeebka maradaa waxaa ku jiray oo ku qarsoonaa asna uusan ogayn wax dhan rubuc diinaar asaguna muuna ogeyn markuu aday inay maradan duugga jeebkeedu ku jiro rubuc diinaar wax dhan maalan maro duug waa xaday jeebkeeda waxaa ku jiray boqol doollar boqolka dolarna muusan ogeyn isaguna wuxuu islaa maradan kolli ruuc diinaar ma dhanne yani gacanta lagu goyn maayo gacantii baa la goynaya nacam waa la goynaya maxaa yeelay nisaab ayuu xirsigiisa ka soo saaray asagoo u qasday marka jahligaasna saamayn ma leh ogaansha la'aantaas lagu cudurdaari maayo walow saraqa hadduu xado danaaniira danaaniir dannaha uu u maleeyey fuluusan qadaadiic laa tusaawi aan u dhigmaynin rubucan rubuc quطica waa la gacantii wakada waxa lamida thobun maro rathun oo baali ah fii jaybihi jeebkiisa ku sugan tahay tamaamu rubcin rubc dhammaystiran jahilahu uusan ogeyn filaa sax walow akhraj hadduu soo saaro nisaaban nisaab min xirsin xirsi hadduu ka soo saaro meeshii lagu xafidayey nisaabka maratayni laba jeer hadduu ka soo saaro fandur eeg in takhallala hadduu soo kala dhexgalo cilmu lmaaliki maaliga hantiilihii ama xaqlihii ogaanshihiis hadduu soo kala dhexgalo inuu tuug meeshii uu jabsaday waicaadaة اlxirzi iyo xirsigii inuu sidiisa ku soo celiyo faاlإkhraaj الثaanي bixintaa labaad sariqatun waa xatooyo أkhra oo kale wailaa haddii kale qudica gacanta waa la goynaya fi اaصx wuxuu ku yidhi nisaab nisaabku waa rubcu dinaar nisaabu sariqa marka lagu leeyahy waa rubcu dinaar ayuu ka soo saaray xirzi xirziga noo imaanaya baabkan waxa weeye waxa masruuqa lagu xafido ashyaada meesha lagu xafido ayaa waa lahadaa xirzi hay kastana wuu leeyahay xirzu mil wax yani u qalma oo lagu ilaaliyo ayuu leeyahay lacagtu meel lagu ilaaliya leedahay dharku meel lagu ilaaliyu leeyahay waxa weeye xoolaha nool meel lagu ilaaliya leeyihiin waxa weeye alaabaha weelasha wax kasta wuu leeyahay xirzu mil marka xirzi waa meesha wax lagu ilaaliyo ayay fuqahadu waxa ka cabairaan xirzi saa ula socda marka nisaab nisaabkii sariiqadeen soo tilmaamay oo ahaa rubcu dinaar ayuu xirsi ka soo saaray laba jeer buuna soo kala saaray nisaabkaas rubu dinaarkii laba jeer buu soo kala saaray maalan marna nisfu rubc buu soo saaray marna nisfu rubc ayuu soo saaray xirsi ka soo saaray laba jeeroo kala duwan waan eegaynaa ninkii iska lahaa hantidaa laxaday ma ogaaday in xirsigii loo dhacay markii hore mise muuna ogeyn hadduu ka war helay in xirsigiisiitu usoo dhacay oo uu xirsigiisiisihiisa ku soo celiyey dabeetana mar labaad tuugii usoo dhacay oo uu la baxay intii kale ee waxa wey tamaaman nisaab ahayd marka bixintaa labaad ee uu bixiyey tuuggu waa xatooye kale waa tuugnimo kale oo taa macnaheedu waxaa weeye way kala madax banaayeen mid kasta waxaa weeye waa sariiqo mustaqil ah mid kasta gooni baa loo eegaya marka taa macnaheed waxa wey laa qaطca goyn ma jirto mid kastaba keenay rubc dinaar maala haddaan ka soo qaadno rubc dinaarkii inuu udhigmay lixdan dolar kaba soo qaado qofkii mar wuxuu ahaaday soddon dolar haddana meeshii khaanaddu kala baxay ama sanduuqu kala baxay ayuu ka war helay ninkii maaligahoo sanduuqii ayuu quful cusub u sameeyey oo uu hagaajiyey sidiisuu kusoo celiyey mar labaad buu tuuguu soo dhaco sanduuqii wuu jabiyey oo soddon dolar bu hadana kala baxay markaa tamaama nisaab nisaabku dhamaystiran yahay laakiin maadaama xirsigii sidiisa lagu soo celiyey sariiqo kasta gooni baan u eegaynaa mid kastana nisaabka ka yarta walidaalika tuugii gacanta lagu goyn maayo wailaa markuu ku leey waxa weeye haddii maaligii ogaanshihiisa una soo kala dhexgelin xirsigiina sidii aan lagu soo celinin tuuggii markaa gacanta waa la goynayaa macnaha shaygii mar hadduu jabsaday oo mar uu kala baxay rubcu dinaar wax ka yar markii labaadna rubcu dinaarkii intii u laabnayd uu dhammaystiray asagoo waaa w ninkii maalig usan ka warhelin waa lamid ah, asagoo hal mar qaata bay la mid tahay asagoo hal mar wada qaatay unbay la mid tahay walidaalika gacantii waa la goynaya intii hore inta inta isku daro haddii gaariyo rubuc diinaar gacantii waa la jaraya tuug wuxuu idhi walow akhraja hadduu soo saaro nisaaba nisaab min xirzin xirzi hadduu ka soo saaro maratayni laba jeer fain takhalal hadduu soo kale dhexgalo cilmu lmaaliki hantiilihii ogaanshihiisii wa ciaadatu lxirzi xirziga soo celintiisii faalikhraaju aani bixintii labaad sariqatun waa xatooyo ukhra oo kale wailaa haddii kale qudica waa la goynayaa filasax walow naqaba hadduu duleliyo wicaan weel wicaa xindatin qabandi weelkeed wanaxwiha wix la mid ah fansaba dabeetana uu qubmo nisaaba nisaab qudica waa la goynayaa filasax wuxuu ku idhi raashin weel ku jira ayuu duleeliyey maalan raashin ku jira jawaan qabandi jawaan ku jirta ayuu duleliyey dabeetna raashinkii baa soo qubmay oo daatay ama saliid jirigaan ku jirta ayuu duleeliyey jirigaankiibaa daatay marka asaga muuna qaadanin laakiin raashinkii buu khasaariyey fansab wax nisaab dhanna wuu qubmay nisaab wax dhanna rubcu dinaar gaadhaya ayaa meesha ku khasaaray qodc waa la goynaya fi asax maadaama uu eh, xaday nisaab xersimisrigiisi ka xaday waa la goynaya wax shubho oo markaa ku jirtana ma jirto wuxuu idhi walow naqaba hadduu dulaliyo wicaa xindatin qabandi weelkeed wanaxwiha wixii la mida sida saliiddii oo kale fansaba dabeetana uu daato nisaaba nisaab qudaca waa la goynaya fi lasax walow ishtaraka hadday isla wadaagaan laba tuug fii ikhraaji nisaabayn laba nisaab soo saarido quicaa labada tuugba gacanta waa la goynaya wailaa haddii kale labada tuugba gacmaha waa la goynaya wailaa haddii kale oo waxa ay soo saareen uu ka yaryahay alaa ay alaa aca goyn ma jirto markaa wuxuu ku yidhi laba nin oo tuug ah hadday isla xadaan wax laba nisaabdha laba nisaab laba nisaab macned waxa weeye rubcu diinaar lagu daray rubcu diinaar waa nisfu diinaar markaa hadday isla xadaan laba nisaab wax dhan oo isla wadaagaan qudcaa labadaba gacanta waa la goynaya maxaa mid kasta wuxuu xaday nisaab waaya haddii laakiin wixii la soo xaday wixii ay meesha ka saareen haddii uu ka yar yahay laba nisaab maalan rubcu dinaar buu leeyahay markaa midna gacantii lagoyn maayo maaa mid kasta muusan xadin nisaab marka halkan waxaa lagu yidhi ishtarakaabaa lagu yidhi isla wadaagin ka warran oo mid kasta gooni oola baxo wixiisa taa waxa wey meesha kuma wa mid kasta wixii xaday ayaa loo eegaya inuu nisaab gaarayo inuusan nisaab gaarayo hadduu nisaab gaarayan la goynayaa oo dinaar gaarayo haduusan gaarayn loo goyn walow ishtaraka hadday isla wadaagaan fi ikhraaji nisaabayn laba nisaab soo saaridood oo xirsibiti laga soo saaraya qutica labadaba gacmahooda waa la goynaya wa ilaa haddii kale oo eh, waxay soo saareen nisaabayn aysan dhannayn falaa markaa gacantii la goyn maayo walow saraqa hadduu xado tuugi khamran khamri hadduu xado khinsiiran doofaar ah amase kelban ay wajilda maytatin iyo bakti harag bilaa dabqin oo la magdinin falaa qaطca goyn markaa ma jirto fain bala hadduu gaadho inaau lkhamri khamriga weelkiisu nisaaba nisaab hadduu gaadho quطca waa la goynaya calى صaxiixi muctabar hadaan qabano wuxuu ku yidhi haddii uu khamri xado ama doofaar ama ay ama harag bakti oo aan la magdinin intaaba waxa weeye gacantii lagu goyn maaya tuugii maxaa yeele waxaan o dhan maal ma aha waxaan o dhan sharcan maal ma aha dee khamrigu xoolo ma aha xoolo muxtarama ma aha sharcigu waxa weeye ma xurmaynayo doofaarkana sidoo kale doofaarkuna xoolo ma aha ayguna saasoo kale xoolo ma aha waxaasoo dhan sharcigu xoolo oma arko maadaamay ahyaadan yihiin ahyaa najis oo muxarama waaya baktiga haragiisuna waa saasoo kale haddaan la magdinin dee xoolo ma ah waa nijaas laakiin haddii la magdiyey waa xoolo la soco harag la magdiyey waa xoolo hadduu xabo qofkii waa la eegaya haragaasi inuu gaadhaya nisaabkii hadduu gaadho waa lagu goynaya gacanta haddii haddaba weelkii khamrigu uu gaadhaya nisaab nisaab hadduu gaadhayo qofkan khamri buu xaday laakiin weel qaaliya ku jirta weelkaas ayaaba nisaab gaaray rubuc diinaar markaa gacantii waa la goynaya maxaa nisaab ayuu ka soo saaray xisbi wax shubhaan uusan ku lahayn saa waa la goynaya wuxuu yidhi walow saraqa hadduu xado khamran khamri wakhinziiran doofaar wakalban ay wajilda miitatin iyo bakti haragi bilaa dabqin oo la magdinin falaa qatcan goyn ma jirto fain balaqa hadduu gaadho inaaw lkhamri khamriga weelkiisoo nisaaba nisaab hadduu gaadho qudica waa la goynaya cala saxiix walaa qaطca gacantii lagu goyn maayo tuugii fii aaladii muusikada wanaxwihi wixii la mid ah waqiila waxaa la yidhi inbalaq hadduu gaadho mukasaru kii la jajabiyey nisaaba nisaab hadduu gaadho qutica waa la goynaya qultu waxaan idhi athaani qowlka labaad ayaa asaxu asaxnimo badan wallahu aclam wuxuu idhi aaladda muusikada hadduu xado aaladda muusikada dumbuur waa aaladda muusikada iyo wixii la halmaada oo dee waxyaaba sharcigu xaaraameeya sida sanamkii iyo saliibkii calaamadii kiristanka waxyaabahaas waa waxyaaba muxaram weeyaan marka hadduu qof uu xado waxaas gacanta lagu geyn maayo maxaa yeelay de waa macsiyo sharcigun wuxuuna farayba waxaas inaan zuulinno marka tuug yaxala dee gacanta lagu geyn maayo macsiyo buu zuuliyey maxaa gacanta loo geyn qiil baa wuxuu leeyahay yanaan saa dhihine muusikadan waxaday haddii la furfuro oo la kala dhigdhigo nisaab ma gaaraysa qica qica haddii loo loo kala dhigdhigo nisaab ma gaaraysaa mise ma gaarayso haddii la dho nisaab bay gaaraysaa oo de waxyaabo kalaaba loo isticmaali karaa sberbatskeeda markaa dee waaba xoolo uu xaday qofkani gacantaa loo gooyey haddii nisaab markii la furfuro ee la kala dhigdhigo aysan nisaab gaaraynina waxa wey markaa tuugii gacanta loo goyn maay marka tafsiil buu geliyey qiilkan dambe qowlkaasuu imaam nawowi xoojiye wuxuu yihi athaani asax qowlkan dambe ah asaxnimo badan marka qowlkaasa muctamada cinda alakariin maxaa yeele qofkan wuxuu xaday xoolo uusan lahayn marka alada muusikada waa xaaraan laakiin dee furfurkeediiba xoolo noqonaya wuxuu idhi walaa qaca ma jirto gacantii la goynaya fii umbuurin ay fii sariqati umbuurin aaladii muusikada atooyadeed xadiddii la xadayey wanaxwii wix la mid ah waqiila waxaa laydhi in balaga hadduu gaadho mukasaru mukasaru umbuuri aaladii muusikada jacabkeedu hadduu gaadhayo nisaama nisaam qudaca gacantii waa qultu waxaan idhi kan dambe labaad ayaa asax muctamad wallahu aclam aani hardiga labaad ee shuruuddii masruuqa waxaa weeye kownuhu inuu yahay masruuqaasi milkan milki inuu yahay liayrihi qof kale inuu iska leeyahay falow malaku haddaba hadduu ku hantiyo biirin dhaxal wahayrihii waxaan dhaxal ahayn qabla ikhraajihi intuusan ka soo saarin ka hor min alxirsi xirsigii aw mase naqasa uu ka dhimo fiihi fi lxirsi xirsiga dhexdiisa can nisaabi nisaab hadduu ka yareeyo biaklin cunid uga yareeyo wahayrihii wax la mid ah ama wax kale lam yuqtac gacantii la goyn maayo wuxuu ku yidhi shardiga labaad ee shuruuddii masruuqa waxaa weeye waxaanuu qofku xadayo inuu yahay hanti qof kale uu leeyahay milkan liayri hanti qof kale uu leeyahay taa waxaa kaa baxay haddii waxaan uu xaday uu yahay hanti asagoo iska leeyahay sida maalan oo kale hanti uu qof u rahmay u rahan ugu dhigay ayuu ka soo xaday hantidiisii rahaanta u taalla ama hanti uu qof kale ka kireeyey ayuu dib uga soo xaday waa hantidiisaho de gacanta loogu geyn maayo taa waxaa la mid a ah, tusaalaha mualifka halkan noogu dhigay qof baa wixii uu xadayey ayaa wuxuu ku milkiyey biirtin dhaxal dhaxal buuba u helen ama hayrkii waxaan dhaxal ahayn buu helo oo shiraa iibsasho u helay ku helay oo ku milkiyey intuusan ka soo saarin xirsigii ka hor ayuu milkiyey dee gacanti lagu geen maayo gacanta lagu geen maayo oo tan tusaalaheedu waa side nin baad tusaale ahaan wuxuu xadayey xoolaha adeerkii xoolaha adeerkii ayuu u dhacayay dabeetana markii u dhacayey oo isagoo meesha ku jira ayuu adeerkii dhintayba ti allaaba u timid adeerkiina isagaaba dhexlay dhaxalkiisii waxbuu ku lahaa marka marba haddii uu dhaxal u yeeshay hantidan uu xadayey dee lagu geyn maaya gacanta maxaa waa milkigiisii dee markan uu ku yidhi qabla ikhraajihi min alxirsi waxa weeye intuusan xirsi ka soo saarin ayuu milkiyey markuu xirsiga ka soo saaray kadib hadduu milkiyey maya lagu cudurdaani gacanta waa la jaraya markuu soo xaday kadib ee xirsiga ka soo saaray ayuu adeerkii dhintayba oo dhaxal buu u yeeshay te marki uu soo qaadayo xirsiga ka soo saarayo soo milkigiisa muuna ka baxsanayn haa gacantii waa la goynaya markaas waay marka qabla ikhraajihi min alxirs waa qayd ama asagii baa intuu u dhacay dukaankii ayuu xoolihii uu xaday tusaalaan cuntay bay ahayd xoolahaas cuntadii buu cunay nisaab buu ka yareeyey kadib buu intii kala xaday gacantii ma la goynaya maya la goyn maayo oo maxaa gacanta loo geyn layahay maxaa yeele waxa uu ka saaray xirsiga ayaa ka yar nisaab ilaan marka hore raashinkan wuxuu dhannaan nisaab buu dhannaa nisaabu sariqa rubuc dinaar laakiin xirsiga dhexdiisii buu ku cunay haaf buu cunay haaf baa soo haray haaf kaluu xaday soma gacantii lagu heli maayo markaas maadaama xirsi uu ka yar yahay nisaabkii wakada waxaa la mid ah oon gacanta tuugga la goynayn in iddacaa hadduu sheegto milkahu ay milka almasruuqi masruuqa inuu milkiyey calى الnasi muctamad haddaan qaban nin baa xoolo soo xaday dabeetana markii la qabtay ee la yidhi gacanta lagaa goynaya ayuu yidhi xoolaha anigaaba iska lahaa waa xoolahaygii wuu sheegtay xoolihii maxkamaddaa isla fulay haddii la doono ha lagaba helo dacwada oo beenti haba noqotee marba hadduu sheegto xoolahan inuu leeyahay gocanta la geen maayo marka fuqahada tuuggan oo kale waxay ku magacaabaan allisa hariif tuugga xariifka ah allisa hariif saasuu imam shaafici ku magacaabay maxaa yeelay maxaa gacanta loo goyn layahay maadaama uu hantidan sheegtay dee shubhu ku yeeshay shubhaduna xadda way ridaa markay qaacidadu ahayd alxuduudu tudra'u bishubahaat marka shubhaba meesha timid mar hadduu yidhi anigaa iska leh xoolahan ama waxbaan ku leeyahay buu yidhi de markaa shubha meesha timida gacanta yaan la goyni wakada waxaa la mida ah in iddaca hadduu sheegto tuugii milki wa milka almasruuqi wixii uu xaday inuu leeyahay calى nasi naska imam shaafici haddaan ku socono walow saraqaa laba qof hadday isla xadaan nisaabayn laba nisaab bay isla xadeen iyo wixii ka sii badan wadacaahu waxaa sheegtay wixii axadeen axad waa midkood lahu linafsi naftiisu u sheegay aw lahumaa ama naftooda labadooda inay isla leeyihiin ayuu u sheegay oo uu sheegtay fakadabahu alaakhar kii kale laguu beenayay lam yuqdac la goyn mahaya almuddaci kii wax sheegtay uqdac waa la goynaya alaakharu kii kale fi lasax waaya laba nin ayaa isla xaday hanti nisaabeyn gaaraysa nisaabeyn gaarhaysa laba nisaab dabeetana labadii nin mid ahaan ayaa sheegtay xoolahan inuu leeyahay ama naftiisu u sheegtay ama wuxuu yidhi annagaa iska leh labadaanadan ayaa xoolahan isla le buui kii kalena wuxuu been baad sheegaysaa xoolahan guriganaan kala soo baxnay oo soo xadnay kii sheegtay la goyn gacanta kii xoolaha sheegay inuu leeyahay gacanta la goyn maadaama uu sheegtay inuu wax ku leeyahay xoolahan ama uu iska leeyahayba asagu laakiin kii kale ee beeniyey ee xoolaha inagoo malihin waan soo xadnay kaasaa gacanta la goynaya maxaa yaele asagu wuu qirtay inuu xoolahan uu soo xaday nisaabna uu gaadhayo shubhana usan kulahayn marka gacantii waa la goynaya shuruuddo dhan ku idin kan kale laakiin shubha jirta maadaama uu sheegtay xoolihii walow saraqaa laba qof hadday isla xoolo laba nisaab gaaraysa wadacaa uu sheegto axadumaa midkood lahu linafsi naftiisa u sheego o aan labooda u sheego oo macna labadooda u sheego inuu iska leeyihiin fakadabahu alaakhar kii kale uu beeniyey lam yuqtac lagoyn maahayo gacanti almuddaci kii kii wax sheegtay waquطica waa la jaraya alaakhar kii kale fi lasaxa wain saraqa hadduu ka xado xoolihii min xirsi shariikihi qofkay isla lahaayeen xoolaha xirsigiisa ayuu ka saaray ou ka xaday wain saraqa hadduu ka xado min xirsi shariikihi qofkii ay xoolaha isla lahaayeen xirsigiisii mushtarkan xoolaha isla lahaayeen falaa qada gacantii logeyn maahayo fi اladhar wain qalla nasiibuhu intuu ku leeyahay haba yaraatee wuxuu ku yidhi laba nin oo xoolo isla leh oo midkood xoolihii uu xirsigiisa geliyey sanduuqiisii ayuu ku xareeyey ama kabarhkiisiibuu ku xidhay dabeetna kii kale ayaa xoolihii u soo dhacay oo xaday xoolihii o dhan buu wada xaday oo xoolihii asaga nin kale isku lahaayeen xoolahana ninkaa kale ayaa xirsigiisa geliyey gacanta ma la goynaya kan la goyn maayo falaa qaطca shardigaa meesha ka maqan xoolihii bar buu ku leeyahay waxbuu ku leeyahay xoolihii marka maadaama xoolahan bar uu leeyahay de shubuu ku leeyahay gacantii la goyn maayo xataa waxaanu ku leeyahay hadduu yahay wax yar yani boqol kiiba shan buu ku leeyahayba wax yar buu ku leeyahay inta kalena nin kalaa iska leh gacantii la goyn maayo shubha meesha jirta midda kale intaa uu ku leeyahay waa xaq shaaicoo baahsan juz kasta waxbuu ku leeyahay boqol kiiba shantaas juz kasta boqol kiiba shan buu ku leeyahay marka waa yani sharika shaa'ica la dhaha isagoo qayb go-an muusan lahayn wain sarqa hadduu ka xado min xirsi shariikii midkii xoolaha isla lahaayeen xirsigiisii mushtarakan xoolaha isla lahaayeen falaa qaطca gacanta logeyn maya fi ladhar wain qalla haba yaraada nasiibuhu intuu ku lahaa aلثaaliثu shardiga saddexaad cadamu shubhati shubha waa inayna jirin fiihi fi lmasruuqi wixii la xaday falaa qaca haddaba goyn ma jirto bisariqati maali aslin asal maalkii xadidiisa gacantii lasu geyn maayo wa farcin wa maali farcin farac maalkiina gacantii lasu geyn maayo wa sayidin sayidna gacantii lasu geyn maayo waladaru muctamed waxaa weeye qaطcu axadi zawjayni labadii zawj ee isqabay ee waxaa weye midkood in gacantii loo geynayo bilaakhari ay bisariqati maali اlaakhar kii kale xoolihiisa xadidda uu xaday waaya shardiga saddexaad ee shuruudii masruuqa waxaa weeye inuusan qofkan saariqa ah wax shubha xoolaha usan kulahayn cadamu shubhati fiih wax shubha inuusan kulahayn taana waxaa daliilu ah xadiidkii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idra'u lxuduuda can ilmuslimiina ma stadactum xuduudda ka difaaca muslimiinta intaad awoodi kartaan sax alxaakim isnaadah waa tii qaacida laga soo qaatay alxuduudu tudra'u bishubhaat haddaba qofkii hadduu xado xoolaha aabbihi ama hooyadii ama awowgii ama ayeydii iyo wii la hadlaa usuushiisii buu xaday xoolahoodii ama furuucdiisii inankiisa inantiisa inanku awowgu yahay ayuu qofkii xoolihiisa xaday asal iyo farac xoolihiisi hadduu xado gacantii la goyn maayo asal iyo farac xoolihiisi hadduu xado gacantii la goyn maayo maxaa yeelay shubha iyo isku leeyihin maadaama bacdi ay ka dhaxayso islamarkaana nafaqe isku leeyihiin aabbuhu inankiisa ayuu biilaya ama awlaadiisa waladkiisa waladkuna waalidkiisuu biilaya oo nafaqadodaas ku waajibta marka maadaama xoolahooda ay shubha ka dhaxayso oo wax isku leeyihiin xuquuq isku leeyihiin saa darteed waxay kala xadaan gacanta lasu geyn maayo waladka iyo waalidka waalidka iyo waalidka waxay kala xadaan gacanta lasu geyn maayo waalidku wuxuu aabbihii ka xado waa tuugnimo oo waa sariqo laakiin waalidku wuxuu waalidkiisa ka qaato dee marnaba sariqa la dhihi maayo waaya asalkii farci hadda waa sidaas sayidkii haddii addoonkiisii uu xoolo ka xado gacanta loo geyn maayo maxaa yeelay mamluukiisa ama addoonkiisa de aq buu kuleeya kan biilaya ee biilkiisu ku ajibaya marka shubuxu laisku leeyahy bilijmaac culamada arrinka wa isku waafaqsan yahay laakiin labada isqaba zawjkii iyo zawjadiisa hadday xoolo kala xadaan gacantii ma la goynaya midkood kii kale xooladiisa hadduu xado nacam waa la goynaya zawjka iyo zawjada ayaga waa la isku goynaya gacanta hadday xoolo kala xadaan maxaa yeele dee asal iyo farcna iskuma aha shubhana iskuma leh maalan soma masalada khilaaf adag baa ku jira wad artaa fi ladhar baa laga cabiray maxaa yeele nusuusta waa caam yani caqdiga nikaaxa ka dhexeeyana yani eh, ka reebi mahayo maxay xadkii ka reebi mahayo wuxuu ihi aaliu shardiga saddexaad cadamu shubhati shubha waa inaysan jirin fiihi ay fi lmaali masruuq xolii laxaday falaa qadaca haddaba gacantii lagu goyn mahayo tugii bisariqati maali aslin asalkiisa xolihiisa inuu xado wa farcin faraciisa xolihiisa inuu xado wa sayidin sayidkiisa xolihiisa inuu xado wal adaru muctamad waxaa weeye qaطcu axadi الزawjayni labadii isqabay midkood in gacanta loo geynayo biاlaakhari ay bimaali alaakhari kale xoolihiisa hadduu xado waman qofkii sadaqa xadaa maala bayt اlmaali baytulmaalka xoolihiisa qofkii xadaa in furisa haddii xoolahaas loo soocay liطaa'ifatin koox laysa huwa isaguusan ka mid ahay minhum ayaga quطca gacantii waa la goynayaa wailaa haddii kale oo aan koox loo soocin falaa sax muctamad waxaa weeye annahu shaaniya in kaana lahu hadduu ku leeyahay xaqun xaq i masruuqi wixii uu xaday ka maali masaarixi sida xoolihii masaalixda wa ka sadaqatin sida sadaqadii walxaal huwa asaguna faqiiru yahay mid caydha falaa markaa gacanta la goyn maayo wailaa haddii kale oo waxa weeye sida uusan arrinku ahayn oo uusan wax xaqa ku lahayn xoolahan qudica gacantii waa la goynaya wuxuu ku yidhi qofkii hantida taalla baytmaalka muslimiinta baytmaalka muslimiinta waa baanka islaamka ee waxa weye masaalixda muslimiinta lagaga bixinayo hantida taalla waxa wey jidadka lagu dhisay ciidamada laga diyaarinayo marka xoolaha baytmaalka muslimiinta yaalla ayuu qofkani xaday waan eegayna haddii xoolahaas xoolo la soocay oo daa'ifo mucayana koox mucayana xuquuq ay lahaayeen loo soocay uu yahay sida maalan qudaada xoolahoodii ama shaqaalihii dowladda ayaa xoolahan meel loo dhigay ama shaksi mucayan ama ashkhaas mucayaniina ayaa xoolahan gooni loogu soocay xoolihii buu xaday dee ka gacanta waa la jarayaa uquuqdad leeyihiin buu aatay wax shubahana asag kuma le marka xoolahaas haddii kale oo koox mucayan xoolihii aan loo soocoyn waan eegaynaa hadduu xaq ku leeyahy waxaan u xaday sida maalan waa xoolo masaalixda muslimiinta loo diyaariyey oo loogu talagalay sida maalan oo kale dadka masaakiinta ah in wax loogu qabto ama awqaaf loogu sameeyo iyo wixii la halmaado ama waa xoolo sadaqa loogu talagalay asaguna waaba nin faqiir ah sadaqadii uu mutaysanaya dadka loogu talagalay buu ka mid yahay ee baahan oolaha in waxa wey laga caawiyo loogu talagalay falaa markaas gacantii loo goyn maayo ilan aq buu ku leeyahay oolahan xoolahan xaq buu ku leeyahay wa ilaa haddii kale oo wax xaqa uu xoolahan uusan ku lahayn markaa gacantii waa la goynayaa wlmadhab muctamad waxaa weeye qacuhu muslimkii in gacanta la goynayo bibaabi masjidin masjid albaabkii haddii uu xabo wa jidcihi iyo tiirkiisii laa xusurihi waxa weeye darmihiisa iyo gogolihiisa maya hadduu xado wa qanaadiila iyo waxa weye feenusyo tusrajo oo la shidayo la iftiinsanayo walasaxu muctamad waxa weye qaطcu gacantii in lagu goynayay bimawquufin xoolo la waqfay waa umu waladin iyo umu walad umu waladaasoo saraqaha uu xaday naa'imatan iyadoo hurda oo majnuunatan ama iyadoo waalan wuxuu ku yidhi haddii qof uu xado albaabka masjidka albaabka masjidku la baxay ou xaday ama tiirkii masjidka jidic waa tiirka dogobka laga sameeyey jirida geedka ayaa laga sameeyey jidic baa la idhahdaa hadda tiirarkeenan shubka ade laxadi kari maayo suuragal baa in la xado laakiin tiirarkii hore de waxaa weeye maalan baxra saafki iyo wixii la halmaada laga sameeyey dee e, masaajidka looga dhigayay tiirar de waa suuragal in lala baxo oo intii laga soo saaro lala baxo waa suuragal marka juduucdaas hadduu xado iyo albaabadii masaajidka iyo qalabkii masaajidka yaallay waxyaabaha la midka waxa waa lagu goynaya gacanta gacantii waa lagu goynayaa maa wax shubuu gunaya ma jirto waaya laakiin hadduu xado darmihii masjidka iyo cawdiisii iyo goolihii masaajidku xaday iyo waxaa weeye faynuustii masaajidka loo shiday ama layrkii hadda layrka meesha gelaya faynuusihiia waxyaabaha hadduu xado gacanta lagu goyn maayo maxaa yeelay maslaxada muslimiinta loogu talagalay asaguna xaq buu ku leeyahay dee goosha waa kan ku tukanaya soo galay masaajidka faynuusta waa kan iftiinsanaya marka waxbuu ku leeyahay uquuqbu ku leeyahay marka masaalixda muslimiinta ayay ka mid tahay lagu goyn maayo gacantii maadaama shubha uu ku leeyahay almadhabu muctamad waxaa weeye qacu in gacantii lagu geyni bibaab masjid masjid albaabkii wa jirci iyo dogobkiisii ama tiirkiisii laa xusurihi gobolihiisa maya wa qanaadiila iyo faynuusa tusarjo la iftiiminayo alasax muctamad waxaa weeye qacu in gacantii lagu geyni bimawqufin xolo la waqfay xolo la waqfay hadduu xado gacantii waa la goynayaa maxaa yeele waa maal muxrasa maal xirsi ku sugan weeye xolo waqaf hadduu xado gacantii waa la goynaya wummu waladin walasaxu muctamed waxa wey qadcun lagu goynaya gacantii bisariqati ummi waladin addoon laga wala dhashaday hadduu xado saraqahaa addoontaas oo ka xaday oo xaday naa'imatan xaalatay mid hurida oo majnuunatan a ah mid waalan addoon ummu walad hadduu xado iyadoo hurudda ama iyada oo waalan waa la goynaya gacanta waaya laakiin maxaa halkaa kaga baxay haddii iyadoo caailad ah caqli leh oo soo jeeda oo baraarugsan hadduu xado de markaa gacantii la goyn maayo maxaa yeel way iska celin kartaa way diidi kartaa alraabicu shuruuddii masruuqa kan afraad waxaa weeye kownuhu inuu yahay maalki muxrazan mid lagu dhowray bimulaaxadatin daymo ow amase xasaanati mawdicihi meesha uu ku jiro maalku inay tahay meel xafidan fain kaana hadduu maalku ku sugan yahay bisaxraa'a meel labadegaan ah oo bahgooye ah aw amase masjidin masjid ushurudda waxaa la shardiyaa dawaamu lixaadin daymo daa'imideed wain kaana hadduu ku sugan yahay bixisnin dhufays ama meel adag kafa waxaa ku filan lixaadun daymo muctaadinoo la caadaystay shardiga afraad ee shuruudii masruuqa waxaa weeye in xoolaha la xadayo uu yahay muxraz xoolo la ilaaliyey oo xoolo dayacan uusan ahayn xoolaha dayacan ee qofkii lahaaba meel cidlaha kaga tegay ama ku dayacay qofkii xaba gacanta la goyn maayo taa macnaheeda ma aha in qofkii xaba uusan ku dambaabayn uu ku dambaabay waana tuug laakiin gacanta ma la goynaya wey waxaan ka hadlayna gacanta la goyn maayo hadduu qofkii iska lahaa xoolaha uu dayacay lacagtii bannaan iska dhigay meel cidlaa dhigay dee markaa waxa weeye asagaa xoolihiisa dayacay qofkii xaba gacanta la goyn maayo laakiin waa loo magadhabaya xoolihii kaa xadayna waa la tacsiirinaya waa la edbinaya xirsigan maxaa looga jeedaa xirigu laba qaybood buu qaybsamaa xirzun bilxaafid wa xirzun bilmakaan xirzun bilxaafid waxa weeye qofkii xoolaha lahaa ayaa ilaashanaya ama qof baa u ilaalinaya waa tanuu ku yidhi kownuhu muxrazan bimulaaxaba kii lahaabaa yani xooluhu kuma jiraan meel dee xafidan laakiin qofkii lahaabaa ilaashanaya sida maalan qof baa mobilkii wuxuu saaray miis laakiin mar walba wuu eegayaa duu ka warhayaa ama meheradiibuu la joogaa meheraddii ayuu la joogaa oo de uu ilaalinaya oo mar kasta dameeradiisii uula socdaa oo kolba mulaaxabati daymo joogto ah ayuu ku ilaalinaya kaasi waa xirzun bilxaafid xirzun bilmakaan makaankan uu geliyey ayaa makaan xafidan ah yani shay kasta oo xoolihii ka mida ah wuxuu leeyahay xirzu mili waa kaan soo sheegaynay lacagta waxa leedahay xirzu mili oo waa sanduuqii ama meel xidhan dharku wuxuu leeyahay xirzu mili sida kabarhkii iyo shandadii xoolaha nool xirzu mili bay leeyihin waa xeradii wax ka sixirsa mil buu leeyahay mualifku noo sheegi doonaa tusaalayaal badan waaya xirzigan xirsimil lagu leeyahayna waxaa lagu laabanaya curfiga sharcigu muuna caddayn xirsimiliga waxa weeye waxyaabaha curfiga lagu laabanayo alcaadatu muxakamatu way kay qaacidada ahayd kulu maa warada fi sharc walaa daabita lahu fi sharc walaa fi luga famarjicuhu ila alcurf wax kastoo sharciga ku soo arooray oo daabit aan ku lahayn sharciga luqada toona waxaa lagu noqonayaa curfiga haddaba xoolihiisii hadday yaallaan meel bahgooye ama saxro ah ama masjid ay dhex yaallaan xoolihii waxaa shardi ah inuu had ya jeer uu ilaaliyo isha ku hayo xoolo masjid yaallo waa inaad ilaashata ood isha ku haysaa xoolo meel saxra yaallo waa inaad isha ku haysaa haddii kale xirsu mitli ma aha masjidku xirsu mitli ma aha waaya ila dadko dhan baa soo wada gelaya saxarana iska badaa warkiisa waa meel bahgooye cid kastaa maraysa waaya haddii laakiin meel adag oo xafidan uu ku jiro bixisnin yani meel xidhan oo dee waxa weeye masuun ah ayay xoolihii yaallaan sida dukaankii oo kale iyo wixii la halmaada ama gurigii waxaa ku filan lixaadin muctaad inuu qofkii daymo muctaadah uu maaratay uu ku ilaaliyo shardi baa inuu maanta o dhan isha ku hayo dee xoogaa markuu joogaba inuu sheegid bal ka war hayo oo isha ku hayo ayaa la rabaa wuxuu ku yidhi alraabicu shardiga afraad waxa weye kownu inuu yahay maalkii masruuq ahaa maalkii inuu yahay muxrazan mid lagu dhowray bimulaaxadatin daymo aw xasaanati mawdicihi ama mawdiciisi inuu dhowrsan yahay oo mawdac xafidan u yahay fain kaana maalkii haduu kusugaya bisaxraa meel bahgooya oo mase masjidin masjid sharda waxaa la shardiyaa dawaamu lixaadin daymo joogtaa ah la shardiyaa in kaana hadduu kusugaya bixisnin meel waxa weeye ilaa shan sida dukaankii oo kale kafa waxaa ku filan lixaadun daymo muctaadan oo la caadaystay wa istablun daashfardeedkii ama xeradii xoolaha xirun xirsu dawaabba xoolo xeradood wey xoolo xirsigood wey laa aaniyatin weelal xirsigeed ma aha wa iyaabin maryo xirsigeed ma aha wa carasatu daarin guriga daaraddiisu wa sifatuhaa iyo barsadeeda ama waxa wey barandaheedu xirsu aaniyatin weelal xirsigeed weeye wa iyaaba bidlatin iyo dharkii lagu shaqaynayay ama dharkii shaqada laa xuliyin dahabkii dumarku isku qurxinayeen xirsi u noqon maayo waxaan soo tilmaanay wanaqdin lacagtiina xirsi u noqon maayo mualifka halka wuxuu nagu faahfaahinayaa horta qaacido guud qaado xirsu kulli shayin bixasabi shay kasta xirsigiisa bixasabihi isagoo maa loo egaya shaygaas kolba qiimaha intuu dhan yahay ayaa la rabaa xirsigaas inuu yahay xirsi aad u ilaashada hadduu shay qaaliya yahay waa in xirsi aad u adag lagu ilaaliya hadduu shay raqiis yahayna xirsida asagoo kale lagu ilaaliyo maa lagu ilaalinaya wahaakada ashyaada qaaliga ah sida dahabka iyo lacagta iyo waa in xirsi fiican la geliya meel fiican waa ku dhowrsan waxyaabaha kale soo raaca sida waa in xirsi ayaguna ka hooseeya waxyaabaha soo raaca sida xoolaha nool banaanka waxero waa looga samayn karaa wahaa kada wardaalku wuxuu ku yidhi xeradii istabl waa xeradii xoolaha ee asal ahaan waa daashfardeed yani meesha faraska lagu xareeyo ayaa istabli la yidhahda lakin halka malifka wuxu uga jeedaa xadiiradii ama xeradii xoolaha xeradaasi waxay xirsi u tahay xoolo nool dawaab xoolaha nool ayay xirsi u tahay hataa haddii habeenka laga seexdo xeradaas waayo tuugii xaba gacanta waa la jaraya laakiin xeradaa xoolaha weelal ama maryo xirsi oo ma ah isku mid maaha xoolihii iyo dharkii iyo weelashii waaya dharka laguma xafido xero iyo weelasha toona carasatu daar guriga daaraddiisa iyo beradaha guriga xirsi waxay u noqonayaan weelashii iyo dharka shaqada dharka shaqada marku leyahy wa dharka raqiiska dee qofku ku shaqeeye hiyaabu lbidla dharka xaragada ma ah waaya laakiin guriga daaradiisa ama barandihiisu xirsi u noqon mahayaan dahabkii iyo lacagti dahabkii lacagti waa in guriga gudihiisa la dhigaa weliba meel xiran la dhigaa waistablun xeradii xirsu dawaaba daabooyin xirsigood weyla aaniyatin weelo xirsigeed ma ah wa iyaabin maryo xirsigeed ma ah wa carasatu daarin wa carsatu daarin guriga waxa weeye daaradiisu wa sufatuha iyo barandihiisu xirsu aaniyatin weelal xirsigeed weeye meeshii lagu ilaalinayey waiyaabu bidnatin iyo shaqada dharkeedii laa xuliyin laa xirsi xuliyin waxa weye dahabka xaragada xirsigeedii ma ah wanaqdin iyo lacagta walownaama ah hadduu seexdo bisaxraa ah meel bahgooye ah aw mase masjid masjid dhexdii hadduu ku seexdo calaa awbin mara hadduu ku seexdo aw mase tawasad oo cuskado mataacan alaab famuxrazun kaa uu cuskaday mare iyo alaab wuxuu yahayba waa mid la ilaaliye falow inqalaba hadduu ka waxa wey ka godoomo ama iska rogo oo fasaala canhu ka zuulo falaa markaa muxras ma aha wuxuu ku yidhi haddii uu seexdo qofkii meel saxara ah meel bannaan buu seexday ama masjid buu seexday dhexdii marana wuu ku seexday maro qaali ah maalan go' kale go' shaal ayuu qabay go-ii shaalka ahaa buu eh, hoosta gashado ku seexday ama wuxuu barkaday alaab maalan mobilkiisii ayuu barkaday iyo wax la mid ah waaya muxraun haygaa uu ku seexday ama uu barkaday waa muxras waa hay dhowrsoon qofkii ka xada gacanta waa la goynaya safwaan ibnu umaya saxaabigii la dhihi jiray isagoo masjidka nabiga alah slat slam hurda oo gu-iisii waxa wey dhigtay ayaa tuugba u yimid oo u kala hoosbaxay gu-iga dabeetana tuuggii ayuu soo qabtay safwaan tuuggii buu soo qabtay nabigu u keenay alayh salatu slam u ya rasul ninkan go-aygii buu xaday dabeetna nabig ala slam uu i gacantaa laga gooyo guy waa la qiimiyey dabcan rubuc dinaar buu gaahay dabeetna nabig ala slam u i adda lagu oofiyo gacantaa la jaro markaasuu ya rasuul allah ma taawo go baan gacanta u goynayna waan cafiy bui ya rasuul allah nabig wuxuu ku yhi alah slam hallaa kaana dalika qabla an taatiyanii bihi war intaadan ii keenin maad iska cafis goon ahayn mar haddaad gacanta iga soo gelisay anugu imaamkii muslimiintaan ahay ma cafin kara xad min xuduud illaah xaddii baan ku oofiraya sidii baa adda lagu oofiyo gacantii laga goy marka waa maslada laftirkeeda waaya haddii haddaba alaabtii uu barkaday ama uu maradii uu hoosta u gashaday markuu hurday ayuu iska rogay qofka ila markuu jiifo had jeer u isrogrooga marka wuu iska rogay fasaala canhu dabeetna maradii wa ka hoosbaxday ama alabtii waa ka hoosbaxday dabeetna tuug ba u yimid oo u qaatay markaa gacanta ma la goynayaa tuugaas maya gacanta la goyn maayo waa alaab dayacana meel iska taala markaa muxris ma ah alaabtii ninkii lahaana kuma jiifo de waa laga hoos bixin karaa waa laga qaadan karaa agtiisa waa laga qaadan qofkan u hurdaa ma oga alaabtii la qaadanayo mana ilaashanayo masaajidna wuu jiifa ama meel saxra ah wuxuu ku yidhi walwanaama hadduu seexda bisaxraa meel bannaan aw masjidin masjid calaa thurin mara uu ku seexda waa masatawasada uu barkado mataacan alaabta muxrasun shayga uu waxa weeye maradaas ama alaabtaas waa muxras wax la ilaaliyo wey falow inqalaba hadduu iska rogo fazaala canhu ka zuulo shaygii uu hoosta marsaday ama uu barkaday falaa markaa muxras ma ah wauubun maro wamataacun alaab wadaca uu dejiyey biqurbihi meel u dhow bisaxraa meel bannaan ilaa xadaw hadduu daymoodo muxrazun waa mid la ilaaliyo wailaa haddii kale falaa muxraz ma aha waa shardulmulaaxidi kan wax ilaalinaya ama wax daymoonaya shardigiisu waxa weeye qudratuu inuu awoodi karo calaa manci saariqin tuug inuu iska caabiyo tuuggaas biquwatin awood iskaga caabiyo aw mis istikaahatin qayladhaan waaya wuxuu ku yidhi haddii uu alaab uu meel u dhow dhigo meel bannaan asagoo jooga ayuu alaabtiisii agtiisa dhigay waan alaabtiisa isha miyuu ku hayaa oo miyuu eegaya eh, daymo muctaada ah. hadduu eegayo waa muxras haddii laakiin alaabtiis intuu meel saxara ah uu la fadhiistay oo agtiisa dhigay kadibna uu iskaga jeedsaday uusan eegayninba dee muxras ma aho tuug intuu agga dambe kaga yimaado ayaar agtiisa ka qaadi karaa isagoon dareemayn kadibna dhowaan markuu soo baraarugu mu arkara meesha oo bannaan dad badan baa saa lagu haddaba qofka mulaaxidka ee luleeyaha daym wax ku ilaalinayaa waa qofkee waa qofkii awoodi kara inuu tuugga iska caabiyo iska celiyo oo muxuu iska celiya awood iska celiyu leeyahay ama istiqaafa inuu dadkii gurmad ka dalbo war iga celiyaay war iga qabtaay inuu dhaho waa qof daciifa laakiin hadduu dee tuuggi ku dhawaaqo waa loo soo gurmanaya waa laga celinaya wuxuu idhi wafawbun maro wamataacun alaab dacahu dejiyey biqurbi meel u dhow bisaxraa meel bannaan ilaa xadow hadduu daymoodo muxrasin waa mid la ilaaliyo oo ilaa haddii kale uusan daymoonin falaa muxras maa wa shardu mulaaxidi kan wax daymoonaya shardigiisu waxa weye qudratu inuu awoodi karo calaa manci saariqin tuugga inuu iska celiyo biquwatin awood iska celiya aw istiqaasatin ama gargaar dalab wa daarun guri munfasilatun oo ka socan cani alcimaarati dhismihii magaalada in kaana biha daartaas hadduu ku sugan yahay qawiyun mid xoog badan yaqdaan oo soo jeeda xirzun daartaasi waa xirzi maca fatxi ilbaabi albaabka oo furan oo ikhlaaqii albaabka oo xidhan maciise wailaa haddii kale oo waxa weeye daartaasi aysan sida aan soo tilmaanay ahayn falaa xirsi markaa ma noqonayso wuxuu ku yidhi daar guriga guri ka soocan dhismaha magaalada meel gooni oo magaalada ka baxsan ayuu gurigani ku yaallaan daartaas haddii nin uu ku dhex jiro xoog badan oo soo soo jeeda oo baraarugsan waa xirsi waa wa alla wixii alaabee taalla waa xirsi tuugii xaba waxa weeye xirsigii wax ka xabay ilan daarta ninkii lahaabaa ku dhex jira oo ilaashanaya waa nin xoog badan oo soo baraarugsan oo aan jiifin ama albaabka ha furaado ama albaabka xidhnaado habeenii maalin waxay tahayba haddii kale laakiin sidaa ahayn oo shuruuddaas mid ka mida la waayo marka xirsi ma ah oo maxaa meesha ku baxay marka afar suura ku baxday haddii albaabkii hadduusan daarti cidnaba ku jirinba oo daartu cidlo ay tahay albaabkana uu xihan yahay daartuna waxay ka baxsan tahay magaalada nin baa u yimid oo wuu jabsaday alaabtii taaleen wuu xaday gacanta la goyn maayo maxaa yeelay dee daartana waa dayacanta ama qof baa ku jira qofkaasina waa qof daciif ah oo ah, tuugguusan u joojinayn qayladhaantiina ka fogta taana waxa weeye xirsi ma ah ama qof baa ku dhex jira daartii wuu hurdaa qofkaas albaabkuna wuu furan taasina xirsi ama qof ku jira wuu jiifaa albaabkiina wuu xidhan taana xirsi intaaba xirsi waa guriga ka baxsan magaalada la soco guriga magaalada ku jira waa ka hadduu sheegi doonaa wuxuu hi mutasilatun daartii magaalada la xidhiidhay magaalada dhexdeeda ku taalay xirsun xirsi weeye maca ikhlaaqi albaabka oo maciisa wa xaafidin wa maca xaafidin mid ilaalinaya maciisa walow naa'imun mid hurdaba ha wa maca fatxihi albaabka oo furan maciisa wadhawmihi isagoo jiifa maciisa ayru xirzin xirzi maa leylan habeenkii wakada sidoo kale nahaaran maalintii fi asaxi muctamad haddaan qabano wakada waxaa la mid ah yaqadaanu waaya wuxuu ku yidhi daartii cimaarada la xidhiidhay ee magaalada ku dhex taallay waa xirzi waxaa ku dhex jira xirzi weyaan daartaasaa xirzi u ah albaabku hadduu xidhan yahay ayay xirzi noqonaysaa isla markaana uu ku jiro mid qawi ah ama mid daciifa ah xataa uu ku jiro oo khayradhaantiisna waa la maqlaya ilan haduu dhawaaqe hadduu doono kaa ku dhex jira haba hurdee qof haddaba hadduu usoo dhaco habeenkii tuug gurigiisa isagoo hurda oo alaab ka qaato waxaa weeye waa tuug qofkaas yacanii gacantiina waa la jaraya sababtoo ah waxaa khatar ah in lagu soo tooso ama lagu baraarugo oo waxa weeye dhaqdhaqaaqiisa la ogaado oo dee jaadkiina istikaafo laga dalbo waaya haddii laakiin albaabka uu furan yahay qofkii guriga ku dhex jirana uu hurdo daartaasi xirzi ma aha albaabkiina uu furan yahay qofkii guriga ku jirana wuu hurdaa xirzi marka ma aha habeenkiina xirzi ma aha qaطcan maalintiina sidaasoo kale maalinta khilaaf baa ku jira inay xirzi tahay daartu hadday furan tahay laakiin mar hadduu ninkii lahaa uu hurdo albaabkiina uu ballanqan yahay de xirzi ma aha ay wakti baa la soo geli karaa tuug wuxuu doona ka qaadan karaa wakada waxaa la midaya qadaanu mid soo jeedo oo takafalahu uu dagay saariqun tuug ilaa sax muctadan haddaan qabanno hadduu ku dhex jiro daarti nin waxa wey baraarugsan laakiin ninkii baraarugsanaa tuug baa u yimid oo uu sheekeeyey oo fiirsahada tuugta qaar waxaa jira xeelad isticmaala marka tuuggii baa dagay oo yani asagoon waxba ku baraarugsanayn buu xiiladeeyey ama waxa wey uu u sheekeeyey oo tuug kale u ka mashquuliyey dabeetna asagoo loo sheekaynaya wax laga xaday kaasina waxa weeye gacanta la goyn mahayo qofkii eh, eh, wax ka xadaa sababtoo ah asagaa gaabiyo laga yani muxuu isku mashquulinaya sheekadan waxa la rabay inuu alaabtiisa iyo gurigiisa ilaashado albaabkiina uu u furan yahay muraaqabadiina uu ka tegay wakada waxaa la mid ah yaqdaanu mid soo jeeda hadduu guriga ku sugan yahay yaqdaankaasoo takafalahu uu dagay saariqun tuug filasaxi muctad haddaan qabano qofkii wax ka xadaa gurigaas gacanta la goyn mahayo fain khalat daartii hadday maranta فالmdhب mctamd waa wy أنahaa daartaas xirزun xirzi wey نahaaran maalintii زmنa أmnin markuu أmni jiro وإklaaqihi markuu albaabkan xidhay fain fuqida shardu shardi hadii la waayo falaa markaasi xirsi ma aha wuxuu ku yidhi daartii magaalada ku dhex taallay hadday maran tahay qofnaba uusan ku jirin waa xirsi alaabta ku jirta xirsi bay ku jirtaa waase goorma hadday maalin ay tahay waa shardiga koobaad waa inay maalinta waysan habeen ahayn isla markaa zamanka uu yahay zaman amni ousan dhac iyo boob uusan jirin isla markaa albaabki uu ihan yahay saddexdaas arta hadii la helo gurigii wuu xidhan yahay amnina wuu jiraa waana maalin cadday maalin cad wey markaa wixii laga hadaa waxa weeye xirsi mili baa laga haday tuugii gacanta la goynaya laakiin shardi ka mid a ah shuruudda hadii la waayo saddexda ah oo tusaale ahaan albaabkii baaba furan gurigina cidda kuma jirto ama zamanku waa zaman nahbi waa zaman dhac iyo boob ama waa xilli habeen ah gurigina qofna kuma jiro markaa daartaasi way dayacantahay wixii laga xadaa xirsi mitli lagama xadin tuugii gacanta la goyn wa khaymatun teendho bisaxraa meel bannaan ku sugan in lam tushadda haddii xin adnaabuhaa xadhkaheedii wa turkha aan la sii daynin adyaaluhaa farqaheedii fa iyo wamaa fiiha waxa ku suganba ka mataacin alaab meel lamid tahay bisaxraa meel bannaan taalla wuxuu ku yidhi meel bannaan oo saxra ah la qotoomiyey haddii teendhadaas xadhkihii aan loo xidhin isla markaa farihii aan loo sii daynin teendhada waxay leedahay faro ayay leedahay marka farqihiina haddaan loo sii daynin xadhkihiina aan loo xidhin marka ayada iyo waxa ku suganba waxay la mid tahay sida alaab saxro taala alaab saxro taalana hadda soo dhaafaysa waa kii lahaa haddii uu qofkii lahaa uu eeganayo isha ku hayo alaabtaasi waa muxras haddii kalena wa alaab dayacan wey teendhadana waa saaso kale marka haddii laakiin teendhadaas waxa weeye xarkiina loo xidho farqiina loo sii daayo waa xirsi laakiin bishardi xaafidin qawiyin waxaa shardi ah xaafid qawi ah inuu jiro fiiha teenada ku sugan walow naa'iman haba hurde waa inuu nin yani xaafid ah oo ilaalinaya teenadaas waa inuu dhex jiifo ama uu ku jiro gudaheeda hadduu doona haba hurde wakaymatun teena bisaxraa meel bannaan ku sugan lam tushad haddaan la xidhi atnaabuha xarkaheeda wa turkha aan la sii daynin adyaaluha farqaheeda fahiya iyadii oo maafiya wax ku suganka mataacin alaab meel lamid tahay bisaxraa meel bannaan taalla wa ilaa haddii kale xirsun xirsi weeye haddii macnaha farqihii loo sii daayo xarkeeda in la xidho bishardi xaafidin xaafid sardigii qawiyin oo xoog badan fiiha iyadoo ku sugan walow naa'iman walow huwa naa'iman xaafidkaasi haba ahaado mid hurdee wa maashiyatun xoolihii noolaa biabniyatin ku sugan dhismayaal muqlaqatin oo la xidhay mutasilatan la xidhay bilcimaarati dhismihii magaalada muxrasatun waa xoolahaasi kuwa la ilaaliya weye bilaa xaafidin xaafid la'aan wbibariyati maashiyatu xoolo nool oo biabniyatin kusugan dhismayaal muqlaqatin oo la xidhay bibariyatin meel bannaan waxa weye ku taalla dhismayaasha ku yaalaan yushradu waxaa la shardiyaa xaafidun mid ilaalinaya walow naa'iman haba hurdee wuxuu ku yidhi xoolihii noolaa ee ku jiray dhismo xidhan oo magaalada dhexdiisa ku yaalla haddii mutasila bilcimaara waxa wey magaalada ayuu ku dhex yaalla ama magaalada darafkeedu ku yaalla haddii dhismahaas ay ku sugan tahay maashiyadaasi waa muxras xataa haddii aan la ilaalin marba haddii ay dhismay ku dhex jiraan dhismuhun uu xidhan yahay albaabku u xidhan yahay magaalada dhexdeeda inuu dhismahaas ku yaalo maashiyadaas xoolaha nool xirsi bay ku sugan yihiin qofkii xaba gacanta laga goynaya laakiin hadday ku jiraan xoolahaasi dhismo meel bannaan ku yaalla barriya waa meel bannaan waxaa shardiga marka ayada qof ilaaliya inuu xoolihii la joogo hadduu doono haba hurdee eh, hadduu doono haba hurdee eh wuxuu i wamaashiyatun xoolo nool biabniyatin ku sugan dhismayaal muqlaqatan oo la xidhay muttasilatun oo la xidhay bilcimaarati dhismihii magaalada muxrajatun maashiyadaasi waa mid la ilaaliya bilaa xaafidin xaafid la'aan wabibariyatin meel bannaan hadday ku sugan tahayna oo xidhan yushradu waxaa la shardiyaa xaafidun mid ilaaliya walow naayun haba hurde waibnun geeli bisaxraa meel bannaan ku sugnaa muxrajatun waa mid la ilaaliyo xirsi ku sugan bixaafidin xaafid mid lagu ilaaliyo weeye yaraaha oo u arka wa maqduuratun tii lasku xidhiijiye yushtardu waxaa la shardiga iltifaatu qaa'idiha hogaamiyaheedii qofkii hagayey inuu daymoonayo ilayhaa xoolahaas kula saacati saacad baxaytu meel yaraaha u arkayo waalaa yasiida inuusan ka ziyaadin qitaarun xidhiirhkii isku xidhiiya xoolahaas calaa tiscatin sagaal leef oo inuusan ka badanin xidhiirkaa la isku xidhiirinayo xoolihii wahayru maqtuuratin xoolihii aan laisku xidhiirinin laysat ma ahaanin muxrazatan mid la ilaaliya fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi geela meel bannaan joogo saxro ah waa muxraz xirzi ayay ku sugan yihiin haddii uu la jooga nin ilaalinaya xoolihii geelii hadduu la jooga nin oo waxaa wey ka warhaya oo eegaya sidoo kale haddii geelaas laisku xidhiidhiyo marka la kaxaynaya geelii haddii laisku xidho oo laisku xidhiidhiyo awrtii dabeetana nin uu hoggaanka u hayo awrka u horeeya awrtii kalena ay hoggaankooda ku xidhiidhsan waxaa shardi ah kaa hagaya ee hogaanka u haya inuu mar walba saacad kasta uu dib usoo eegaya xoolihii bal hadda kii u dambeeyey tolo miyaa lagaa furtay hogaankii miyaa laga furtay tug intuu kusoo dabagalay mise xoolaha inuu ku xidhisan yihin oo inuu xoogaa markuu socdo innabar ahaba uu dib usoo eegaa wey oo isha ku hayaa waaya kuwaasna waa xirsumitri ayay ku sugan yahay waa in xidhiidhkaa geela isku xidhiidhiyay uusan ka badnaanin sagaal sagaal neef maa la isdabagelin karaa oo isha lagu hayn karaa lakin sagaal hadday ka bataan dee qaar baa kaa qarsoomi oo ishaaan ku hayn wixii sagaal ka badan isha kuma hayn kartid xoolaha laakiin aan lasku xidhiidhinin ee laiska dareerinayo xirzi ma aha xirzi ma aha midbaa halkaa bari oo midbaa geedka xagga dambe ka wareegi oo midbaa kaa libdhi oo midbaa kaa qarsoomi oo midbaa xagga dambe kaa mari oo marka xirzi kuma sugno xoolaha isku xidhiidhsanayn xirzi kuma sugno si fudud waxa wey lagaala bixi karaa mid saa xirzi kuma sugno tuugyaxada gacanta lagoyn maayo wuxuuhi waibnu geel bisaxraa meel bannaan ku sugan muxrasatin waa mid la ilaaliye xaafidin mid ilaalinaya lagu ilaaliyey yaraaha oo u jeeda wamaqduuratun tii laisku xidhiyo shardu waxaa la sarday iltifaatu qaa'ida kan hagaya inuu e, daymoodo ilayha geelaas kula saacatan saacad walba baxayu meel yaraaha u arkayo oo anlaa yaziida inuusan ka badan inqiطaarun xidhiirkii calaa tiscati sagaal wagayru maqduuratin tii aan isku xidhiirin laysad ma ahaanin muxrasatan mid la ilaaliyey fi lasax wa kafanun kafankii fii qabrin oo qabri ku sugan qabrigaasoo bibaytin guri kusii sugan baydkaasoo muxrain la ilaaliye muxrazun kafankaasi waa mid la ilaaliye kada waxaa la mid ah kafanun kafan oo biqabrin qabri ku sugan qabrigaasoo bimaqbaratin xabaal kusii sugan biarafi alcimaarati waxa weye dhismaha magaalada darafkeedana xabaashaasi ku taallo filasaxi muctado haddaan qabanno laa kafanun kafan kafankaasoo fii qabrin qabri kusugan qabrigaasoo bimadiicatin meel bahgooye ah oo cidlo ah ku yaala filasaxi muctado haddaan qabanno kaasi waxa weye muxraz ma ah kafankii ayuu mualifkan ku sheegaya wuxuu ku yidhi xukumka nabaaشhka zamanka hore waxaa dhici jiray dad tuuga ah inay markii qofka saa loo aaso inay intay xabaashii faagaan ay kafan kala soo baxaan dadka waxaa la dhihi jiray nabaashiin marka culamadu waxay ka hadli jireen nabaashkaas ma tuug baa gacantii ma la goynaya mise lama goynaya waa ka halkan kugu faahfaahinaya kafanka wuxuu ku yidhi qabri ku sugan qabrigaas inuu ku dhex yaallo guri gurigaas inuu yahay guri la ilaaliyey kafankaasi waa muxras tuuggii kafankaa la soo baxaa waxa weeye gacanta waa la goynaya hadduu gaarhayo rubuc dinaar waay sidoo kale qabrigaas hadduu ku yaalo xabaal xabaashaasina magaalada darafkeeda ay ku taallo oo tuugii halkaa ugu tago qabrigii oo uu soo faago asna gacantii waa la jaraya maxaa curfiga kafanka waxa wey xismitliis waa xabaashaas waay laakiin waxaa uu kaa saari mualifku haddii qabrigan uu ku yaallo meel cidlo ah keliga ku yaallo magaaladan uu ka baxsan yahay marka tuugga halkaa ugu tagaa habaasha intuu soo faago kafankaa la soo baxaa gacantii la goyn maayo maxaa yeele de waa qabri meel culaas iskaga yaalla wuxuu ka fogaya cumraankii yani khatar la-aan buu qaadanaya si de biraaxati yani ma cabsanaya tuuggii markaas marka xabaalaha magaalada ka baxsan iyo xabaalaha magaalada ku yaala way kala duwan yihin wa kafanun kafan fii qabrin qabri dhexdii ku sugan qabrigaasoo bibeytin guriga kusi sugan beytkaasoo muxrazin ilaaliye muxrazun kafankaasi waa mid la dhowray wakada waxaa la mid ah kafanu kafan bimaqbaratin xabaal biqabrin qabri ku sugan fii qabrin qabri ku sugan qabrigaasoo bimaqbaratin xabaal ku dhex yaalla biaraf alcimaarati xabaashaasoo cimaarada ama magaalada darafkeeda ku taal taa may la mid too idna waa muxras kafankaas laa bimadiicatin laa kafanu kafan maya kafankaasoo fii qabrin qabri ku sugan qabrigaasoo bimadiicatin meel dhahguya ama cidlaa ku yaalla fi lasaxi muctamad laqaban halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wasalam cala nabiyina mxamed